رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam ee rawdat alanwaar waxaan qaadanaynaa mowqif almushrikiin mushrikiinta mowqifkii ay ka taagnaayeen min rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam waan soo ogaanay dacafadii muslimiinta sidii dhibka loogu haayay sidii qaarkood sidii loo garaacayay in dhabeeleen bilaal iyo raggii markaa la midka ahaa mowqifkee rasuulkay ka taagnaayeen marka amaa rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam fakaan waxaa u sugnaa lahu asaga min ashahaamati xagga shahaamada waa shahaamada sarayntii gudnimada iyo washarafi sharafta waalwaqaar ilaalinta maabaa uga sugnaa waqaahu allaahu ilaahay uu kaga ilaaliyey bihimaaga kafiiran wax badan oo min alictidaa'aadi nnaasi dadka xadgudubyaalkooda ka mid ah wax badan oo xadgudubka dadka ka mid ah rabbi wuxuu uga ilaaliyey ayaa uga sugnaa waqad kaana waxau ahaa yaxuutuhu mid waardiyeeya oo wayamnacahu difaaca abuu qaalibin abuu qaalib baa nebiga waardiiyin jiray oo difaaci jiray wa kaana abuu qaalibna wuxuu ahaa sayidan madax mutaacan la maqlo oo la ateeco mucadaman buu ahaa mid la weyneeyo fii qurayshi quraysh dhexdeeda waa lagu marka ninka lagu magacaabo abi aalib saasuu markaa ahaa laguma xadgudbi jirin walaa yustahaanu lama fududaysan jirin bidimatihi dimadiisa iyo ballantiisii qofkuu magangeliyo walaa tukhfaru mana la dilaacin jirin oo laguma xadgudbi jirin macnaha in allaala intuu isagu nabadgeliyo emarkaa uu badbaado siiyo kaana wuxuu ahaa ninka lagu magacaabo abi aalib min durwati bani cabdimanaaf reer beni cabdilmanaaf duradooda iyo meesha ugu koraysa ayuu markaa ahaa walam tacrif uma garanaynin lahaa arrintaa quraysh qoraysh keliya ma ahee bal ilcarab xataa carabtoo dhan ila alijlaal weyneyn iyo watakriim maahane intaasoo dhan weyneyn iyo takriim bay abi qaalib u samayn jireen fawtura waxaa loo dhibaato geliyey almushrikuuna mushrikiinta binisbati lilnabiyi nebiga marka loo fiiriyo sala allahu calayh wasalam ila itikhaadi yeelasho ay samaystaan khatawaatin tallaabooyin silmiyatin silmiyad ah tallaabooyin iyo khatawaad silmi ah inuu ka helo adeerkii iyo wakhtaaru waxay deerteen sabiila almufaawadaat gorgortan iyo wadahadal wadadeeda bacdamaa xaaladdu ay sidaa noqotoo ninkaa looga baqayo rasuulka waxaa mushrikiin loo dhibaato-geliyey dhanka rasuulka inay khuduwaad iyo tallaabooyin silmiyo ah oo nabadgeliyay qaataan wakhtaaruu waxay doorteen sabiila almufaawadaati wadahadal iyo gorgortan inay la galaan maca cammihi abi aalib adeerkii abiaalib aalib walaakiin laakiinse macanow nooc nicigiisaa la socda oo min usluubil qaswati qalalnaadii ad adeeg usluubteeda ah iyo wataxaddii hanjaraad haddii xataa la qaadanayo waddadaa wadahadalka iyo heshiiska yaan lisjilcinin ee waxoogaa ha la adkeeyo oo usluub qalafsanna ha lagula hadlo bayna quraysh iyo abi taalib qorayshii abi qaalib dankuu duu waaye faqad mashaa waxaa socday rijaalu rag oo min ashraafi qoraysh qoraysh kuwooda ashraaftooda ah ilaa abii qaalibin abii qaalib dankiisay aadeen wa qaaluu lahu waxay u dhaheen waqaaluu waxay ku yidhaahdeen lahu abii qaalib ina bna akhiika inna ibna ibna akhiika walaalkaa wiilkiisa qad sabba wuxuu aayay aalihatana ilaahyaalkeena wacaaba wuxuu ceebeeyey diinanaa diinkeena wasafaha wuxuu doqoneeyey oo safihnimo iyo doqonnimo uu ku tilmaamay axlaamana kuweenna caqliga badnaa wadalalla wuxuu dhimiyey uu dhimitaan ku tilmaamay aabbaa'anaa aabbayaalkeena fa imaa an tukafahu inaad naga kaafisood naga celiso cannaa xaggeena wa imaa an takhallaa inaad noo kala dhex baxdo baynanaa iyo wa baynahu anagiyo asaga waan iska celin karnaa canugan yar adaan kugu ixtiraamaynaa intaasoo qaladna wuu naga galay mana sukay kaaga dhexbaxaysaa mase waa naga qabanaysaa fa innaka adigu calaa mili maa baad ku sugan tahay naxnu annagu calayhi korkiisa aan ku sugan nahay oo min khilaafihi khilaafkiisa ahe isku diin xataa ma tihiin oo adigi asaga adiga anagaa ma xigtaa oo anagii adiga isku diin ah markuu wiilkaa noo kala dhexba fanakfiyaka aan kaa kaafino annagaa kaaga filnaanayna adiga adeer baad u tahoo walaalkaadaa dhalay gacantaadu ma qabanayso annagaa iska canaananayno iska qabanaynoo kaa kaafinayne faqaala lahum wuxuu ku yidhi abuu aalib qawlan rafiiqan hadal jilicsan hadal rafiiq ah oo raddahu yuu soo celiyey u yimidna raddan celitaan jamiilan oo wanaagsan fainsarafuu canhu waysaga soo gadoomeen wamadaa yuu iska watay rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam calaa maa huwa calayh wixii uu ku dultaagnaa oo dacwada inuu baahiye ah yudhiru asagoo kor u qaadayoo muujinaya diin allahi ilaahay diinkiisa wayadcuu ilayhi dadkana ugu wacaya dadkana markaa ugu wacaaya indaaru quraysh qoraysh digitaankeedii iyo wataxdiyi liabii aalibin waa quraysh indaarkeedii iyo digitaankii ay bixiyeen iyo u dhaarashadoodii ama iyo wataxadiihim liabi aalibin abujuglayntii abi aalib markaa ku sameeyeen lam tasbir ma sabrin oo uma adkaysanin quraysh tawiilan wax dheer markuusaa abi aalib ula soo hadlay uu soo celiyey wax badan ma aysan joogin xiina ra'ow markay arkeen annabiya sala allahu calayhi wasalam maadiyan ku sii socda fii camalihi camalkiisa iyo dacwatihi diinta iyo yaritaankeeda dadka ilallaahi ilaahay xaggiisa uu ugu waca faqad akharuu waxay badiyeen markaa dikrahu cawdiisay badiyeen macnaha sheegsheegiisa meel kasta in lagu sheeg sheego watadaamaruu fiihi watadaamaruu waxay badiyeen oo kale inay xumeeyaan ama ay badaan iyo waxyaabo kale ku sheegaan asaga uma ka bacdi nashaw way socdeen ilaa abi qaalib bay haddana soo aadeen wa qaaluu waxay dhaheen yaa abaa aalib abaa qaalibow inna laka waxaa kuu sugan sinan da iyo wa sharafan sharaf nin waayiil ahna waa tahay sharafna waad leedahay wa mansilatan iyo mansilad waa darajo fiinaa dhexdeena wa innaa annagu qadistanhaynaaka inaad naga celisaan kaa codsanay min ibni akhiika walaalka wiilkiisa falam tanhah mana naga reebin cannaa xaggeena canagaan naga qaban ku dhahnay waad naga qaban weyso waad naga qaban la'dahay wa inna annagu wallaahi ilaahay waan ku dhaaranaye laa nasbiru ma ku sabri karna calaa haada arrintan oo min shatmi aabbaa'ina aabbayaalkeenna oo lacaayo ah iyo wa taskiihi in la doqomeeyo axlaamina kuweena caqliga leh iyo waciida aalihatina ilaayaalkeenna ceedayntooda abiiqaaliba ma ku safri karnay dhaheen xataa intii taqifahu aad naga qabato cannaa xaggeena aw amase munaasilahu aan isku baxsano aad nagu soo baxdoon dagaalanno ilaa heerkaa la gaaro anagu ma safri karno inaad muxamed naga qabato aw munaasilahu ama aan isku baxno asaga iyo wa iyaaka adiga fii daalika arrintaa inaan dagaal isugu nimaado xataa yuhlika ilaa uu halaagsamo oo laga adkaado axadu alfariiqayn labadaa qole mid ka mid ah uma insarafuu kadibna way ka soo jeesteen taxadigaa iyo hanjawaabaa bay abii qaalib ula yimideen wacaduma waxaa weynaatay oo la weynaatay calaa abi aalib abii aalib dushiisa haada ataxaddi adajuglayntaas iyo wal indaari digniinta fadacaa rasuula allaahi rasuulkii alluu u wacay sala allahu calayhi wasalam wadakara wuxuu u sheegay lahu rasuulka maa qaaluuhu waxay quraysh yidhaahdeen wa qaala lahu wuxuu ku yidhi abqi baaqi yeel calaya korkeygii wa calaa nafsika nafsadaada maxamedow arrintu waa kharaar tahay buu yidhi naftaada u naxariiso oo baaqiyeel naftaydana baaqiyeel oo u naxariiso walaa tuxamilnii ha igu xambaarin min almri arrinta xaggeeda maa laa utiiqu waxaan awoodi karin falammaa ra'aa markuu arkay rasuul allaahi sala allahu calayhi wasalam dacfahu tabardarnaantiisa adeerkii inuu daciifay oo sidii hore uusan ahayn qaala rasuulku wuxuu yidhi yaa cammi adeerow wallaahi baan ku dhaartay low wadacu hadday saaraan ashamsa qoraxda fii yamiini midigtayda waalqamara dayaxana fii yasaari bidixdayda calaa an atruka inaan ka taga darteed haada alamra amarkaabay kana ka tegi maayo xataa yudhirahu allaahu ilaa ilaahay muujiyo oo diintu kor ay noqoto ow amase uhlika fiihi loogu dhexhalaago maa taragtahu ka tegi maayo uma intaa ka istacbara waa ilmeeyey rasuulka idin baa ka soo daabatay wabakaa yaana ooyey wacaadat way soo laabatay ilaa abi aalibin abi aalib markuu arkay canugiisii uu ooyey alriqata cala aljilaaci qalbijilaaci iyo wahiqati kalsoonidii ayaa u soo laabatay faqaala wuxuu yidhi idhab yabna ahi wiilka walaalkay oo dhalayay bax faqul dheh oo sheeg ma axbabtay xajaajha wax walba dheh wallaahi baan ku dhaartee laa usallimuka lishayin abadan weligay shayna kuu sallimi maaye qof aan kuu diibayo male wuxuu yidhi wiilkaygiiyo bax markaa samay istacbara waa ilmeeyey rasuulka wadakaa waana ooyey wacaadad waxay ku soo noqotay ilaa abi taalib alriqatu riqadii baa markaa u soo noqotay buu yidhi riqadii ayaa markaa usoo soo noqotayoo wuxuu bilaabay abi qaalib inuu riqeeyo riqadii ayaa markaa usoo noqotay oo wuxuu sameeyey abiaalib ninka lagu magacaabo ee naxariistii nebiga uu u qaray sala allahu calayh wasalam ayaa dib markaa ugu soo noqotay markaasuu dhahay wiilkeygiiyo waxaad sheegt waxaad doonta sheeg oo islaamkaagii waxaad fulinaysa fuli faqul maa axbabta fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa usallimuka lishayin abadan weligay shay kugu sallimni maaye ikhtiraaxun hariibun tala joogin ikhtiraaxa waa talada soo bandhigo hariib ahoo leh oo min qurayshi quraysh ka timid iyo waraddin cilintii dariifin ee fiicneed oo min abi taalib uu bixiyey qoraysh baa waxay keeneen ikhtiraaxaad iyo talooyin yaab leh abi qaalibna si fiican buu uga jawaabay waracad waxay aragtay qoraysh anna indaarahum digitoodii lam yujib inaysan helin weli nafcan waxtar inaysan wax faa'iidaa dhalin farasuulu sala allahu calayhi wasalamna maadin uu sii wato fii camalihi shaqadiisii wa abuu taalibna qaa'iman uu taagan yahay binusratihi wiilkiisii u gargaarkiisa wahaadaa arrintaa yacnii waxay tilmaamaysaa annahu asagu mustacidun inuu diyaar u yahay abii taalib lifiraaqihim inuu qoomkiisa firaaqo iyo wa cadaawatihim cadaawayntooda iyo wa munaasalatihim la dagaalkooda fii nusrati ibi akhiihi muxamed sala allahu calayh wasalam suu ugu gargaari lahaa walaalkii wiilka uu dhalee muxamed ahaa falabisuu way nagaadeen qurayshna maliyan wakhti yufakiruuna ayagoo fakaraaya wayatashaawaruuna tashamaya xataa wasaluu ilaa ay soo gaareen oo ay keeneen ilaa iqtiraaxin qariibin tala bixin yaab leh iqtiraax iyo tala cajiib lehbay keeneen faqad jaauu waxay ula yimideen ilaa abi aalib abi aalib bay u yimideen faqad jaauu waxay u yimaadeen ilaa abi aalib wa waxay soo wadeen camaaratu binulweliid ninka lagu magacaabo wiil yar oo dhallinyaroo weliid uu dhalay sayidu shabaabihim dhallinyaradoodana sayid u ah wanhadu fataa dhallinyar oo fii quraysh ah ninka ugu sarreeyana ah wa ajmalihu ninka ugu qurux badan ah wiil yar oo hadda soo baxay oo la yidhaahdo magaciisa camaaratu bnu weliid oo dhallinyarada madax u ahaa oo midka ugu sarreeyo ah u qurux badan bay soo kaxeeyeen faqaaluu waxay dhaheen waatana kana yaa abaa aalib abaa aalibow khud haada alfataa wiilkan dhallinyaraha qaado falaka waxaad leedahay caqluhu caqligiisii wa nasruhu hiilinkiisa labadaba caqligiisa ku intifaac waa cadafri hadda soo baxay wax allaala wixii garabkaaguu istaagi kara ha istaagay gargaarkiisa iyo gacansiintiisana ka faa'iidayso waatakhidhu waladan inuu ka dhigo lii fa huwa laka adigaa iska leh waaslim loo dhiib xaggeena ibnu akhiika walaalkaa wiilkiisa haadaa ee kan ah alladii kaasoo khaalafa diinaka diinkaaga khilaafay iyo diina aabbaa'ika aabbayaalkaa diintooda kaana annaga nasiya farraqa kala ququbay oo kala geegeeyey jamaacata qowmika qoomkaaga jirkooda wasafiha dabbaaleeyey axlaamihim kuwooda caqliga badan fanaqatulhu an diine muxamed aan fa fainamaa huwa rajulun birajul waa nin iyo nine kan u qaaday dhaheen kaagana sii walaalkaa dhalay qaala abuu taalib wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhartay buuyo labi'sa maa tasuumuunani labi'sa waxaa baas lahaaday oo xumaaday maa tasuumuunani waxaad igula gorgortamaysaanoo igula gorgortanteen ayaa baas leh atuctuunii ma waxaad isiinaysaan ibnakum wiilkiina aqaduuhu lakum ma idiin korinayaa buuya intaan raashin iyo qani aan ku daldalo wawaadiikum ibni ma wiilkaygana waan idin siinaa miya taqtuluuna waad dilaysaan caqligiida xaggee ka jira camigaan qaadee korso kaagana sii aan dilnee wax caqli qaadanaya madahan buu yidhi waatiiku waxaan idin siinayaa ibnii wiilkayga taqtuluunahu xaalaad dilaysaan miya haadaa midkan wallaahi baan ku dhaartay maa waayo laa yakuunu abadan weligid uusan ahaanin waa waxaan weligeed dhacaynin taana saasuu markaa uga gudbay ictidaa'aatun calaa rasuuli illaahi waa xadgudubyaalkii rasuulka dushiisa lagu sameeyey sala allahu calayh wasalam walamaa markii fashilad ay fashilantay qurayshun quraysh weynkii ay geeyeen iyo wixii ikhtiraaxaadkii taladii ay soo jeediyeen ay socodaysay ku fashilmeen oo wayaaisuu ay quusteen oo wara'aw ay arkeen ama alimbaara digitaanka iyo wataxaddi adajuglaynta waalmusaawamati gorgortankii lam tajid nafcan inuusan wax tarkeenin bada-uu waxay bilaabeen haddana biاlictidaa'aati ku xadgudub calaa daati rasuuli sala allahu calayh wasalam rasuulka daatadiisii shakhsi ahaantiisa inay markaa ku xadgudbaan wasaaduu waxay labalaabeen oo ay laba jibaareenay kordhiyeen fii tacdiibi almuslimiin muslimiinta cadaabka lagu haayey watankiili ciqaabkii lagu samaynayey bihim ayaga waxay meel ina arasuula rasuulka sala allahu calayh wasalam kaana uu ahaa mucasazan mid la xoojiyo uu ahaa muxtashiman dhe mid la xushmeeyo muxtaliman muxtarim buu ahaa rasuulka sal alla calayi wasalam bacdamaa meeshaa uu joogay faqad tawallaa waxaa gacanta ku dhigay iidaa'ihu dhibkiisa kubaraa'u qurayshin qoraysh kuwooda waaweynaa iyo wa ru'asaa'ahum kuwooda madaxda ahaa bacdamaa nin casiis ahoo sarreeyo uu yahay sufahada iyo dadka mangaabkii dadka hoos hooseeyey muuma jiibin laakiin waxaa tawaliyey oo maamulkii qabtay dhibkiisa kuwii ru'asada ahaa walam yajtari kuma dhiiranin calaa daalika arrinta adanaabahum kuwii dambe kuwii dabadhiifyaalka ahaa ee gaalada madaxdooda ka daba carari jiray kuwa maysan ku diidanin iyo wacaamatihim dadweynahooda kalaba wa kaana nafaru kooxdii waxay ahaayeen alladiina kuwaasoo yu'duunahu dhibahay rasuulka fii beytihi gurigiisana ku dhibaayey abaa lahabin abaa lahab ibni abilcaas bin umaya ninka lagu magacaabo xakam bin abilcaas ibni umaya labadee wa cuqbata bin abi nucayd oo saddex ah wa cadiy bni xamraa althaqafi oo afar ah iyo wabnu alasbaa'i alhudaliy oo shan ah wa kaanuu shantoodaba jiiraanahu sal allahu calayh wasalam deriska ayay la ahaayeen derisbay rasuulka la ahaayeen fakaana kaana axaduhum midkood wuxuu ahaa yaqraxu mid ku tuura calayhi nebiga korkiisa raxima ashaati rida mandheerteeduu dhabarka ka saari jiray wahuwa yusalii asagoo tukanaya mid shantooda ka mid ah caloosha riba waxaa ku jira inuu soo qaaduu qabarka ka saaraa rasuulkoo salaad ku jira wa kaana yaqraxuha ku kale wuxuu ahaa mid ku tuura mandheerta fii birmatihi nebiga dherigiisa sala alla wasalam idaa musibad marka loo suro marka wax loo karinayo mandheerta xoolaha intuu soo qaado buu dheriga rasuulku ku ridaya wakaanuu waxay ahaayeen gaaladu idaa qaraxuu markay ku tuuraan calayhi nebiga korkiisa daalika kaa ee mandheertaa yakhruju bihi wuxuu la soo baxay rasuulka mandheertii cala alcuudi asagoo qori ku wada fayaqufu bihi wuu la soo dul istaagahayay mandheertii calaa baabii albaabkiisa wayaquulu markaasuu odhanayay yaa bani cabdimanaaf reer bani cabdilmanaafeey ayu jawaarin haadaa saan maa derisnimo ah derisnimo niyaasaan ayu jiwaarin haadaa waa derisnimadeetan uma yulqiihi wuu iska tuuri jira nebiga fi tariiqi jidka ayuu kumuusan celin jirin laakiin wadaduu isaga tuuri jiray sala allahu calayh wasalam wa kaana ubay bnu khalaf wuxuu ahaa idaa ra'aahu markuu arka rasuulka hamasahu hamas buu markaa samayn jiray hamasahu ayuu ahaa mid hamas sameeye oo wuxuu samayn jiray baa la yidhi ee iljabin asaa noo fasiri doonaa walamazahu waalhamas macnaha waxaa loola jeedaa alطacnu duritaan waashatmu iyo cay calaaniyatin si muuqataa aw amase kasri alcaynayn isha oo la laabo waallamsu bihimaa ishoo la jibiyo intaasaa markaa loola jeedaa waallamsuna waxaa layidhaahdaa alcaybu waaliqraa waa ceebayn ama guudin iyo waaliqraa durid in dadka dhibkooda lagu soo diro wa kaana wuxuu ahaa akhuuhu walaalkii ubay bnu khalaf yatawacadu mid u goodiya oo u hanjaba annabiy sal allah calayh wasalam yaquulu wuxuu ohan jiray yaa muxamedu muxamedow ina cindii agtayda waxaa ahaaday alcawda cawd baa ahaaday magangal meel magangal baa ani ii sugnaatay farasan faras ayaa la agtayda ahaaday acallafahu aan daajiyo oo aan calaf siiyo kulla yowmin maalin kasta waxaan siiyaa faraqan dembiil oo min diratin gelley ah dembiil badar ahaan siiyaa aqatulaka waan ku dilayaa calayhi ama faraskaa korkiisa saaran faraskaa korkiisaan kugu dilayaa xataa qaala lahu rasuulu rasuuluullaahi ilaa rasuulku uu u yidhaahdo bal ana aqtulak in shaa allah mayaanaa ku dilahay anaa ku dili doona ilaa rasuulku uu yidhi hadduu rabbi yidhaahdo waqad qatalahu tii nebigaa dhacdo wuu dilay rasuulka uxud dagaalkii uxud buu ku dilay oo gaalkaa rasuulkaa dilay wajaa ubay ibnu khalaf ubay ibnu khalaf ayaa haddana yimi haadaa ee kaa ah waa isla asage yowman maalin wuxuu rasuulka ula yimid bicadmin laf baalin baa baabacday ramiimin burburtay fafattahu wuu jijiriyey intuu futiyey wanafaqahu ku afuufay fii wajhi rasuuli illaahi rasuulka wejigiisa sal alla calayh wasalam waatuu yidhi ma waxaanad lamidna leedahay moxamed wuxuu leeyahay ma waxaanad leedahay ilaah baa soo saaraya waatuu ilaahay soo dejiya wadaraba allaahu maala wuxuu noo samaynaa maal wanasiya khalqahu qaala man yuxyi lcidaam yaa laftaa noolaynaya wahiya ramiin markay burburto qul yuxyiha aladii ansha'aha awala mara yaa noola yidhi asaga awooddiisii caqligiisa kaluu fiiriyey laguma dhihin adiga nooleeye qul yuxyiiha aladii ansha'ahaa awala mara macbuudkii marka hore sameybaa noolayna wa jalasa wuu fadhiistay caqba bin abi muciid ila alnabiy nebiguu la fadhiistay sala allahu calayhi wasalam wasamica minhu waxbuu ka maqlay uu ka dhegaystay fabalaqa ubay ubayay gaartay wa kaana sadiiqahu saaxiibkiisuuna ahaa facaatabah wuu la dagaalamay wa talaba wuxuu ka codsaday cuqba minhu xaggiisa waa ubaye an yadfala fii wajhi rasuuliillaah inuu nebiga wejigiisa candhuuf ku tufo fafacala asagana wuu sameeyey aydooyinkaa ku soo degay ama abuulahab baa soo haray faqad caadaahu wuu la colaytamay nebiga wa aadaahu wuu dhigay min awali yowmin maalintii ugu horeysay daharad ay bilaabatay soo muuqatay fiihi maalintaa dhexdeeda addacwatu ila allah maalintaasuga dhibka bilaabay wa kaanad waxaa ahaa fii caqdi ibnayhi labadiisa wiil waa cudbata iyo qutayba waxay qabeen oo caqdi iyo xarig ay ku qabeen ibnataa rasuulillaahi laba gabdhood oo rasuulku uu dhalay sala allahu calayh wasalam waa ruqayo mukalfuun faqaala lahumaa wuxuu ku yidhi labadiisii wiil ra'sii madaxiiga min ra'sikumaa madaxiina xaraam buu ka yahay in lam tutalliqaa haddaydan furin bintay muxamadin muxamed labadiisa gabdood wa qaalat waxay tiri sawjatuhu naagtiisa wa abiilahad naagtiisa aydan sidoo kale talliqaahumaa fura labadooda fa inahumaa labadaa gabdhood qad sada'ataa way iisheene diintoodii bay ka iisheen fatalaqaahumaa labadii wiilna way fureen labadii gabdhood ee eh rasuulka waa loo furay wa kaanat waxay ahayd zawjatuhu naagtiisa haadihi ee taa waa abiilahab naagtiisa wahiya ayadu ummu jamiil baa la oran jiray waa arwaa binti xarbin abu sufyaan bay la dhalatay aydan sidoo kale cadowatan cadawad bay ahayd cadawadaasoo laduudatan xoog leh cabaawanimadeedu ay caddahay bay lirasuulilaahi u ahayd sal alla calayh wasalam iyo dacwatihi dacwadiisada fa kaanad waxay ahayd umu jamiil ta'tii mid la timaada bilaqsaam ulo wa fiihaa shawqun qodaxyo leh fatabaraxuhaa waxay ku daadin jirtay ku tuuraysay fii sabiili rasuulillaahi jidka rasuulka alla uu marahayo bileyli habeenkii xataa yacqara ilaa ay boqon jebiso oo ay xagatay burto huwa asagii wa asxaabihi asxaabtiisada wa samicad waxay maqashay binusuuli soo degitaanka tabbat yadaa abii lahabin tabbat waxaa hoogay yadaa abii lahabin abii lahab labadiisa gacmood fa jaa'ad way timid wa fii yadiha gacanteedana fihrun baa ku jira dhagax ay min ulkafi waa wax gacanta buuxiya oo min xijaarati dhagxaan ah wahiya ayadoo tabxafu raaraadinaysa can rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa sal alla calayh wasalam wahuwa rasuulkuna jaalisun uu la fadhiyo maca abi bakr radia الله canhu cinda alkacbati kacbada agteeda fa akhada allah ilaahay baa ka qabtay bibasariha arageeda falam takun ma aynan ahayn taraa mid aragta ilaa abaa bakarin abaa bakar ma ahane faqaalad waxay tidhi ayna saaxibuka aabay qad balaqanii waxaa i soo gaaray annahu asagu yahjuunii inuu caynaye tabadbuu caynayda aad cay u malaysaa wallaahi baan ku dhaartay low wajadtu haddaan heli lahaa maanta ladarabtu waan garaaci lahaa bay tiri bi haada alfihri dhagaxan baan faahu afka uga garaaci lahaa amaa wallaahi baa ilaahay baan ku dhaartay inii anigu la shaaciratun shaacirad baan bay tiri gabar gabyaa ah baan ahay uma qaalad waxay tidhi mudammaman casalna wa amrahu abayna wa diinahu qalayna sheerkaasay ka tuuratay mudammamin waa mid ceebaysan mudammin waa muxamed waa damiin casaynaa waa caasinay wa amrahu amarkiisa abaynaa waa diidnay wa diinahu diinkiisana qalaynaa waanu caroonay uma insarafad way soo godboogtay faqaala abuu bakar baa yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow amaa taraaha sow arki maysid ra'abka inay ku aragtay soo ma aragtay imaa inay ku aragtay faqaala wuxuu yidhi maanaa abubakar wuxuu u maleeyaa inay u jeedaba rasuulka faqaala rasuulku wuxuu yidhi maa raadnii inaysan arkin laqad akhada allaahu ilaahayaa qabtay bibasarihaa arageeda allah iga qariya subxaana wa tacaala wakaana wuxuu ahaa mimaa tu'dii wixii ay ku dhibayeen bihi maagaa quraysh rasuulka annahum kaanuu waxay ahaayeen yusammuuna kuwa ku magacaaba rasuul allahi sal alla calayi wasalam mudammaman mudaman bay ku magacaabi jireen badela moxamed ayagaa la baxay yashtamuuna way caan jireen mudaman bay ku can jireen bidaalika arrinta wayasubuuna way caynahayeen walaakin sarafa allaahu ilaahay yaa ka ilay daalika arrintaa canhu xaggiisa xayfa inahum wakhti ayagu xayfa meel inahum ayagu kaanuu ay ahaayeen yashtumuuna mudamaman wahuwa muxamed asaga muxamed baa la yidhaahdaa mudaman bay cayn jireen marka ilaahay baa ugu talagala subxaana wa magacii muxamed inay caayaan yaa ilaahay ka ilaaliyey waxay u baxsadeen booskii maxamed magac fiican waayay dhaheen mudaman baan u bixinaynaa mudaman buu cayn jireen marka meesha haynoo joogto bilaahi towfiiq wallaahu subxaana wa aclam